بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودبستي عجلدها الحسين إسلامي ستيريو أما بعد تسجيلات الحسين الإسلامية halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii saddexaad ee kitaabka matnu abi shujaac oo inoo soo jeedin doono sheekh maxamed cali jaamac الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku soo jirnay nijaasooyinkii walxayawaanu xayawaanku kulluhu dhammaantii daahirun daahir weeyaan ila alkalba waalkhinziira ayga iyo doofaarka mooyaane iyo wamaa kii tawallada minhumaa labadooda ka dhashay oo ama min axadihimaa midkood ka dhashay maca xayawaanin daahirin xayawaan kale oo daahira uu kala dhalay waalmaytatu maytaduna kulluhaa dhammaanteed najisatun waa nijaas ila samaka kalluunka mooyaane waljaraada iyo ayaxa wal aadamiya iyo aadamiga mooyaane waxau sheekhu yihi xayawaanku dhammaantii waxaa nool oo dhammi waa daahir waxaa ka soo hadhaya eyga iyo doofaarka eyga iyo doofaarku ayagu waa nijaas markaa waynu garannay eyga oo isaga dee wixii qoyan ee taabta ama isagu hadduu qoyan yahay dee waxaynu ognahay in toddoba jeer la yska maydhayo oo rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum marka uu midkiin weelkiisa aygu afka geliyo ha iska daadiyo dabeetana ha iska maydho toddoba jeer oo midkood ay camuud tahay laakiin doofaarka isaga ayuunbay isna uga sii qiyaaseen waxay dhaheen waa ka sii liitaayoo isagu dee kan waaba mutacallim baa laga dhigaa mararka qaarkood oo waa lagu ugaarsadaayo isagu waxyaalahaas u qabtaaye isagu wax nafciaho u leeyahay ma jirta bay yidhaahdeen oo uu ka sii xun yahay isagu markaa layskumana iskumana waafaqsanaa culimmadu nijaastiisa doofaarka iskuma waafaqsanaa yacni waa intaa uu nool yahay weeye qoyaanyaalkiisii inay nijaas yihiin layskuma waafaqsanaa maalikiyada iyo qowl abu xaniifa leeyahayba waxay ku tegayeen inuu daahir yahay nawaawina waxaa laga sheegay oo ka mid a culimada shaaficiyada ugu waaweyn inuu ihi laysa lanaa daliilun waadixun calaa nijaasatihi daliil waadix ah oo cad oo nijaasadiisa tilmaamaya ma haysano oo uma hayna buu yidhi halkan aayaddan qur-aanka ee laxma khinziirin fainahu rijsun damiirkaasi wuxuu noqonayaa baa la yidhi hilibke doofaar ahaan u noqon maayo markaa eygaa iyo doofaarka iyo maa tawallada minhumaa wixii labadooda ka dhashay labadooda wixii ay iska dhaleenna isaguna waa nijaas aw min axadima maca xayawaanin daahirin ama midkood baa xayawaan kaloo daahira ka dhalay masalan aygii baa ri ka dhalay doofaarkii ayaa shayga lax ka dhalay markaa wuxuu noqonayaa isna nijaas buu noqonaya wuxuu sheekhu yihi walmaytatu kulluhaa najisatun mayto oo dhammi bakti oo dhammi waa nijaas ila samaka waljiraad waxa ka soo hadhaya uun kalluunka iyo ayaxa ayagu nijaas ma aha maxaa yeelay dee rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi waxaa naloo xalaaleeyey laba meyte iyo laba dhiig labada meyto waa kalluunka iyo ayaxa labada dhiigna waa beerka iyo beeryarada oo waa xalaal wal aadamiya iyo aadamiga mooyaane aadamigana isna hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto toona ma nijaas ma aha asalkiisu maxaa yeele alla ayaa wuxu uhi walaqad karamnaa bani aadama xadiidkana rasuulku sala la alay slm wuxuu ku uhi ina almuumina laa yanjusu xayan walaa mayitan qofka muuminka ay ma nijaasoobo marka uu nool yahay iyo marka uu dhinto toona ma nijaasoobo wa yugsalu haddaba waa la maydhayaa al-inaau weelkii min wuluuqilkelbi aygu haddii uu afka geliyo iyo wilkhinziiri doofaarkii sabca maraatin toddoba jeer baa la maydhayo ixdaahunna midkood bituraabin daahirin camuud daahira lagu daray wayugsalu waa la maydhayaa min saa'iri nijaasaati nijaasooyinka intooda kalena maratan mar keliyo tuutaa calayhi tucamu calayhi lagu caam yeelo wathalaathu saddex ayaa afdalu fadli badan waxau sheekhu leeyahay sidii haddaba nijaasada laysaga daahirinayey ayuu halkan nooga galay nijaasaduna saddex bay u qaybiyaanoo muqallada iyo mukhafafa iyo mutawasita nijaaso la adkeeyey oo ay adag tahay sida laysaga daahirinaya ama laysaga maydhaya iyo mid mukhafafa oo la fudaydiyey mid mutawasito meel dhexaad ah markaa ta mutawasitada iyad ta mukhafafadaee la fudaydiyey waxaynu ku soo marnay ilmihii yaraa ee inanka ahaa ee aan caano waxaan ahayn quudanin laba sanana aan gaadhin isaga kaadidiisii biyo unbaa la raacinayo waa la rushaynayay taa mukhafafaa la yidhahdaa eyga iyo doofaarka wixii ka yimaadana waxaa la yidhaha muqallada ayaa la yidhaha waa nijaaso la adkeeyey intaa wixii aan ahayn kaa yar ee aan labada sano gaadhin iyo ayga iyo doofarka wixii ka soo hadhay nijaasadoodana waxa la dhaha mutawasida waa mid iska meel dhexaada marka wuxuu sheekhu uhi wayuqsalu linaa weelkii waa la maydhaya iyo wixii kaleba min wuluqil kelbi ayga afgelintiisii iyo taabashadiisii waa la maydhayaa sabca maraatin toddoba jeer baa la maydhaya ixdaahunna bituraabin daahirin midkood camu daahira ayaa lagu qasayaayoo la raacinayaa markaa halkanna eygii iyo doofaarkii ayana iska mid ayay ka dhigeen culimada qaarkoodna doofaarka isaga sida shaaficiba la qowl lagaga sheegay madhabkiisa qadiimkii u ahaa mar qura ayuunbaa la maydhayaa buu yidhi wa min saa'iri najaasaati nijaasooyinka intoodii kale hadhay ee maxay ka soo hadhay aygaa iyo doofaarka iyo kaa yaree aan labada sano gaadhin en caano waxaan ahayna aan quudanin intaa wixii ka soo hadhay nijaasooyinkii kale o dhan maratan mar ayuun baa la maydhayaa oo tuuta calayh tucamu calayh bimacnaa mar qudhoo la wada gaadhsiiyo lagu wada camimo ayuun baa la maydhaya wa halaau afdalu saddex laakiin in laga dhigo ayaa fadli badan weliba madhabka shaafici ee biyaha yar masalan ee laba fo foosto ka yar odhanayay wixii haddii ay nijaasa la kulanto walow yaanay isbedelinbe waa nijaasoobayaan waxaa usii dheer markay biyuhu yar yihiin waa in dusha lagaga keenaayo maradii laga xafuujiyaa laakiin biyihii haddii inta sinxi lagu shubo dabeedna maradii lagu la geliyo waxay dhahan way isla wada nijaasoobeenoo nijaasada ka bixi mayso wa idaa taqallalat ilkhamratu khamradii markay u kala baxdo binafsihaa tahurad way daahiroobaysaa wa in khullilad haddii la kala saaro bidarxi shayin fiiha wax lagu dhex tuuray lam tadhur ma daahiroobayso waxau sheekhu yihi khamradii nijaasta ahayd haddii ay naf ahaanteeda u kala baxdo ay u khalowdo way daahiroobaysaa buu yidhi way daahiroobaysaa haddii laakiin wax kutuuriddii lagu kala saaro oo masalan waxbaa lagu daray ama waxbaa lagu walaaqay markaasay sidaa ku kala baxday oo wixii wax waalinayay ayaa ka baxay ma daahiroobaysa buu markaa leeyahay maxaa yeelay nijaasadan iyo xaaraannimadani labaduba waxay ahaayeen dee waalintan mar haddii cilladii wax waalinaysay ay ka baxdo ee khalowday xalaal buu noqonayaa nijaasna noqon maayo laakiin marka wax lagu dhex riday ee wax lagu sameeyey ay ku kala baxdo waxay leeyihiin waxaa lagu sameeyey masalan waxbaa lagu riday cadayoo kale ayaa la geliyey cadaygaa marka la geliyo iyada ay kala baxdo cadaygii baa dib u nijaasaynayo weydan faslun fii bayaani axkaamilxaydi walnifaasi walistixaada halkana axkaamtii dumarka ayuu inooga galay iyo bal hadda dhiigyaalka dumarka ka yimaada wayakruju waxaa ka soo baxa min alfarji xubinkaa dumarka waxaa ka soo baxa alaaatu dimaa saddex dhiig ayaa ka soo baxaa damulxaydi wanifaasi walistixaada waa saddexdaa dhiigoo waa dhiigga caadada iyo damka nifaaska ee dhalmada ka dambeeya iyo dhiigga istixaadada laydhaa dhawar furanka ay u yaqaanaan ee socda falxaydu haddaba dhiiggu huwa damulkhariju waa dhiigga soo baxa min farjilmarati haweenayda xubinkeeda ayuu ka yimaada calaa sabiili sixati iyadoo fayow ayaanu ka yimaadaa calaa sabiili sixati bimacnaa fayoobi wadadeed baanu uga yimaadaa macnaha ruuxii dumar iyadoo fayow ayuu ka yimaadaa min hayri sabab alwilaada oo aanay sabab dhalmana haynin oo aanay keenin dhiiggaa iyadoo fayow ka yimaada ee sabab dhalmana aanay keenaynin waxaa la yidhaahdaa xayd oo xukun gaara ayuu leeyahay wa lownuhu midabkiisuna aswadu wuu madow yahay muxtadimun mid kulul weeye ladaacun oo xanuunjiya muxtadim bimacnaa ixtadama nahaaru baa luq ahaan la yidhaha bimacnaa ishtadda xaru aad buu u kulul yahay wey ladaacun waanuu xanuunjiyaa ama muxtadimu waa dhegaano culimmadu way odhan jireenoo bimacnaa yani dhiigga kale wuu ka adag yahay wanifaasu dhiiggaa dhalmada ka dambeeyana huwa damulkhaariju waa dhiigga soo baxa caqibalwilaadati dhalmada kadib ayuu soo baxaa walistixaadatu dhiigga istixaadada la yidhaahna huwa damul damulkhaariji waa dhiigga soo baxaa fii kayri ayaami alxayd wanifaas maalmaha xaydka iyo nifaaska ayaama aan ahayn buu isagu yimaadaa waa dhiig isaga cillad iyo xanuun buu ku yimaadaayo had iyo habeen ma kala joogsado bil iyo waktina male uu socdaa un haddaba waa qalul xaydi dhiigga xaydkaa waxa ugu yar yowmun wa laylatun habeen iyo maalin ayaa ugu yar inta uu ka socdo waaaruu inta ugu badanaa hamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood na way ugu badantahay socoshadiisa haddii uu shan iyo tobankaa cisho ka gudbo macnaha istixaado ayuu noqonayaa wa qaalibuhu sidaa u qaalibkiina situn aw sabcun sida dumarku ay u qaalibka yihiin ay u badan yihiinna waa lix ama waa toddoba lix ama toddoba weey xamna bintu jaxash islaan la odhan jiray xamna bintu jaxash ayaa waxay tihi rasuul allow yani xayd fara badan xayd fara badan ayaa dhiig fara badan bayga iman jiray bay tiro dabeedna rasuulka ayaanu u tegey dabeedna wuxuu yidhi lix ama toddoba si ay dumarku sameeyaan ayaad xayd ka dhiganaysaa oad isku qadaraysaa buu buuhi inta ka dambaysana daahir ayaad noqonaysaa oo masalan labadan dhiigee kale nifaaska iyo xaydka dee gabadhii way ka tegaysaa salaadii iyo soomkii iyo waxyaalahaasoo dhan way ka tegaysaa laakiin dhiiggan dhabar furanka ah dee way gufaynaysaa uno intay meeshii gufayso ayuunbay ku tukanaysaa oo ay soomkeedii iyo salaadeediiba ay ku wadanaysaa wa aqalu nifaasi haddaba dhiiggaa nifaaskaana waxa ugu yar laxdatu ilbiriqsi duubta qaarkoodna majabay ka cabiraan bimacnaa waa dhibiq yaroo kasoo dhacda un wa agaruhu inta ugu badanana situuna yowman waa lixdan maalmood wa qaalibuna arbacuuna yowman se u qaaribkiina waa afartan maalmood waxau sheekhu leeyahy dhiiggaa isagu dhalmada ka dambeeya waxa ugu yari waa ilbiriqsi inta ugu badanina waa lixdan maalmood sida ay dumarku u qaalib yihiinna waa afartan adaba halkaa waxaan idiin sheegayaa in ujeeddadu ay tahay un dhiiggaa socoshadiisa ama waxaan axkaamtan inay ku xidhan tahay saa islaantii salaaddii ka tegayse odaygeedii aanay is arkaynine ay soomkii iska daynayse wuxuu ku xidhan yahay waa dhiiggii uun waxaa laga yaabaa iyadoo ama laba saddex cisho ama wiiggii horreeyaba dhiiggii uu kaga dhamaday haddana inay afartan un tirsato ay tidhahdo maan afartan bixin looma baahno taa waa dhiiggaas ayuunbay arrimuhu ku xidhan yihiin hadduu dhiiggii socdana xukunkiisi waa joogaa haddii uu dhiiggii istaagayna dee qof daahira weeyaan oo dumarkii kale ayay la mid noqonaysaa umu salama ayaa waxay tidhi dumarku waxay fadhiisan jireen waqtigii rasuulka afartan maalmood markaa salaadda inay qadeeyaanna lama fari jirin dee waa markuu dhiiggu ka soconayo waa aqalu duuri haddaba waxa ugu yar intay gabadhu ka daahir ahaato baynal laba xid dhexdood inta ugu yarna hamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood walaa xadda liagarihi laakiin badidiisu xad ma laha waxau sheekhu leeyahay inta ugu yar ee laba xayd dhexdood gabadho ay daahir ahaan kartaa waa shan iyo toban maalmood weeye maxaa yeelay dee bish bil kasta xayd iyo duhri baa labadaba kama wada madhnaato marka intay dee caadiga tahay marka haddii uu shan iyo toban dee agarkiisii hayuu ka socday inta ugu yaree uu markaa ka daahir ahaan kartaana waa shan iyo tobankaa maalmood walaa xadda laagtari laakiin badidiisu xad ma laha oo dee waxaa dhici karta intay mar aragtay inaanay muddo dambaba aanay helin wa aqalu zamanin muddo ka ugu yaro taxiidu fiilmaratu gabadho ay caydhiga caadada heshaana tiscu siniin waa sagaal sannadood muddada ugu yar ee ay ku heshaana waa sagaal sannadood intaa wixii ka yar wixii ka yimaadaa demulfasaad unbuu noqonaya demulxayd ma noqonaya bay yidhaheen halkana uurkii uu inoo galay wuxuui waa qalulxamli uur waxaa ugu yar sitatu ashhurin lix bilood baa ugu yar wa agaruhu arbacu siniin inta ugu badanna waa afar sannadood wa qaalibuhuna tiscatu ashhur sida u qaalibkiina waa sagaal bilood wuxu uhi sheekhu waxa ugu yara uur inta ilmuhu yacni caadi dee ugu noolaado ee uu ku tamariya waa lix bilood maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu yidhi wa xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahra inta uurka lagu sidayo iyo inta laga gudhinaya waa soddon bilood markaasaa haddana ilaahay wuxuu yihi wa fisaaluhu fii caamayn inta lagaga gudhinayaa ama uu jaqayaana waa laba sannadood markaa soddonkii bilood labadii sano maxaa ka soo hadhay lix bilood baa ka soo hadhay markaa sidaa laakiin uh, inta ugu badanee ilmuhu uurka ku jiri karaana waa arbacu siniin afar sannadood weeyaan afar sannadoodna uurka wuu ku jiri karaa waana la arkayoo culimmadan kutubta qortay in badan ayay ka sheekeeyeen oo ay yidhaahdeen waanu aragnay oo nin baaba wuxuu sheegayey ruux dumar oo labiyo toban sannadood saddex ilmo ku dhashay oo mid walba afar sano siday ayuu sheegay imaam shaaficina qaar kale ayuu isaguna sheegayey dalkeena lafdiisa anugu waan arkay qaar laba sano siday iyo qaar saddex sidayba anugu waan arkayo ilmihii uu ku dhashay wayaxrumu bilxaydi mararka qaarkoodna wuu dhacayo hadduu ilmuhu uu qubto iyadana waa laga yaabaa in jiita noocaasi uu ku dhaco isagoon qubanninna waa wax dhici kara inuu intaa gaadho uurka un iskaga jiro biqudrat illah yaxrumu bilxaydi wanifaasi waxaa ku xaaraana haddaba xaydkii iyo nifaaskii gabadhii markay caadadii hesho iyo markay dhiiggaa dhalmada ka dambeeya hesho waxaa ku xaaraana amaaniyatu ashyaa sideed shay ayaa ka xaaraana asalaatu salaad ayaa ka xaaraana salaad inay tukato waa ka xaaraan wa sawmu sawmna waa ka xaaraan labadaasiba waa ka xaaraan lagana aqbali maayo maxaa yeelay caaishii waxay tidhi kaana yusiibuna dalik xaydkaasi waana asiibi jiray fa numaru biqadaa'i soomi walaa numaru biqadaa'i salaa waxaana la fari jiray soomka inaan qadayno laakiin salaadda inaan qaldaynin lalama fari jirin waayo haddii la yidhaahdo salaaddii hala qaday dee mashaqo iyo dhibaato ayaa kaga imanaysa laakiin soomkii isagu waa iska wakti ku oo sidaa daraaddeed baa yani loo faray isaga inay qadayaan marka labadaasi waa ka xaaraan wa qira'atu lqur'aani qur'aanka akrintiisuna waa ka xaaraan tirmidi iyo ibnu maaja ayaa waxay warinayaan laa taqra'u alxaydu wala ljunuu shay-an min alqur'aani wax qur-aanka ka mid a ah, gabadha xaydada iyo junubku ma akrinayaan marka xadiidka waa la daciifiyey sidaa daraaddeed baa muran fara badani uu uga yimi culimmada maanta xataa kuwa mucaasiriinta ahayna waxay fatwoodeen inay roon tahay inay iska ilaaliso iska dhowrto ruuxa xaydada ahy allahuma dee masala inay mucallimo tahay oo ay xasuusinaysa ardaydii iyo inay ka yaabto inay lowda iyo waxyaalaha mooyaane iyo imtixaanaad oo kale iyo mooyaane waxay markaa fatwoodeen inay fiican tahay inay ka joogsato wa masul misxafi kitaabka qur-aanka taabashadiisuna waa ka xaaraan wa xamluhu qaadidiisuna isagana waa ka xaaraan inay taabtaan kitaabka qur qur'aanka laa yamsil qur'aana ilaa aahirun qur-aanka taaban maayo qof daahira mooyane laa yamasu ila lmutahharuun markaa in lagu muransan yahay nusuusta ama dalaaladeeda ama sixadeedaba lagu muransan yahay haddana waxay u deliishadeen qoladani inay taabashada caadigahe gacanta lagu taabto ay tahay wamasu lmisxafi waxamlu iyo in la qaado wa dukhuulu lmasjid masaajidka gelidiisii ayaa isaguna ka xaaraan masjidka gelidiisii ayaa ka xaaraana marka waa haddii ay ka baqanayso taa waxaa ku qaydan masaajidka gelitaankiisa waxaa ku qaydan waa haddii ay ka baqanayso inay wax kaga daataan laakiin haddii aanay ka baqanaynin dee muruur ahaan marid oo kale way u geli kartaa laakiin lubhi iyo ku nagaadi ayaa xaaraan ka ah waawaafu awaaf ayaa isaguna ka xaaraana kacbada la dawaafo maxaa yeelay dee caaisho oo xayday waxaa rasuulku ku yidhi muxrimadna ahayd isnacii maa yasnacu lxaaju hayra laa taduufii bilbeyt waxaad samayn bui waxay dumarku sameeyaan oo dhan wuxuu xaajigu qofka xajiyaya uu sameeyo laakiin beytka un baana dawaafayn buui walwadu galmana waa ka xaaraan ruuxii dumar ahaa ee caadada lahayd in loo tagaana xaaraan bay noqonaysaa yasaluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiid ilaahay baa yidhi dumarku inta ay caadada leeyihin ka dheeraada walaa taqrabuhunna xataa yadhurna hana u dhowaanina intay ka daahiroobayaan markay daahiroobaanna u taga halkii alla farayna uga tagtaan walistimtaacu bimaa bayna surati warugba xundhurta iyo labada low inta udhaxaysa in lagaga raaxaystaana ayana waa xaaraan wixii ka sarreeya hadduu iska taataabto waxba kuma jiraan laakiin intaa wixii u dhaxeeya ayaan la ogolay maymuuno ayaa waxay tidhi rasuulku dumarkiisa ayuu la baashiri jiray fowqa alizaar ayagoo xayd leh yacnii intaa sare ayuu kala baashiri jiray ka taataaban jiray marka waxaanu sheekhu inoo sheeginoo iyaduna waxyaalaha xaaraanta ka mida ee aada iyo laxaadka u caankaa ah furiinka ruuxa dumari haddii ay caadada leedahay ma bannaana in la furaa waayo ruuxa dumaree caadada heshaa ciddadeedu ama cadadbaxeedu wuxuu ka bilaabmaa duhriga ayay ku ciddo tirsataa masalan caada la-aanta masalan marka gabadhii iyadoo daahira la furo daahirkaas xayd ha yimaado haddana duhriga labaad xayd baa haddana ku duhriga saddexaad markuu dhammaado ayay cadadbaxaysaa ruuxa dumari haddii markaa iyadoo xaydaa la furo inta ay xaydka ku jirtaa cadadbaxii looga tirin maayo sidaa daraaddeed muddadii baa ku dheeraanaysaa ilaa xad ay culimmadu iskuba khilaafeenba haddii gabadha iyadoo xaaidaa la furo ma dhacayaa dalaaqeedii mise ma dhacayo culimo badan baa ku tagtay inaanu dhacayno wax xaaraana oon la ogolayn inuu yahay marka waa in sidaa kaana loo ogaada wayaxrumu cala aljunuubi kii janaabada lahaa waxaa ka xaaraana khamsatu ashyaa shan shay ayaa ka xaaraana asalaatu salaad baa ka xaaraana oo lama ogola waa lagu ijmaacsan yahay wa qira'atu lqur'aani qur'aanka akhridiisu isagana waa ka xaaraan oo xadiidkii hore ee laa taqra'u alxaydu walaljunub shayan min alqur'aan kaas ayay u deliishadeen wamasu lmisxafi kitaabka qur-aankaa taabashadiisuna waa ka xaaraan waxamluhu iyo qaadidiisu in kitaabkii qur-aankaa qofkii janaabada lahaa uu taabto iyo inuu qaada waa ka xaaraan wadawaafu dawaafna waa ka xaaraan inuu iyo kacbada uu dawaafaa maxaa yeelay rasuulku wuxuu uhi dawaafku waa bimansilati salaa ilaa ilaahay baa hadalka un inoogu xalaaleeyey mooyaane wuxuu ka dhigan yahay uun salaad walubthu fi lmasjidi masaajidka ku nagaanshihiisuna isaguna waa ka xaran inuu masaajidka kusii nagaada waa ka xaran xataa haddii uu ku jiro dee waa inuu ka baxaayuu soo maydha haddii uu soo maydhan kara waana waa inuu soo gebagabaystaa wayaxrumu cala lmuxdii kii isagu weysada laha waxaa ka xaaraana alaaatu ashyaa saddex shay asalaatu salaadi waa ka xaaraan qof weysanayay inuu salaad tukada waa ka xaaraan laa yaqbal lahu salaata man axdaa xataa yatawada ilaahay salaada qofka xadaay ma aqbalay ilaa uu ka baa rasuulku wa dawaafu dawaafkiina isna waa ka xaaraan oo dee buu ahaa wa masu lmisxafi wa xamluhu kitaabka qur-aankaa taabashadiisa iyo qaadidiisuna isagana waa ka xaaraan halkaa wuxuu sheekhu inoogu soo gebagabeeyey tahaaradii ayuu inoogu soo gebagabeeyey oo miftaax u ahayd ama furo u ahayd salaada halkana wuxuu inooga gudagelayaa salaaddii kitaabu salaati salaaddii ayuu kitaab yahay mawaaqiitu salaa wuxuu inoogu soo horraysiiyey wakhtiyaalka salaaddu ay leedahay asalaatu lmafruudatu salaada la faral yeelay khamsun waa shan ama asalawaatu lmafruudaatu salaadaha la faral yeelay khamsun waa shan maxaa yeelay xadiidkii dee macruufka ahaa inaynu wada garanayno ee rasuulka sala allahu alay slam habeenkii la dheelmiyey uu yidhi waxaa laygu soo faray dheelay konton salaadood kadibna waxaa laga yeelay buu uhi shan salaadood oo kontonkii salaadood la ajriya xadiid kale oo rasuulku sal la sl wuxu uhi asalawaatu alkhams salaadaha shantaa waaljumcatu ila aljumca jumco jumco lagala gaara kafaara kafaaratun limaa baynahun maa lam tuqsha alkabaa'ir haddii qofku dembiyaalka waaweyn uu iska ilaaliyo wixii yaryaraana intaas ayaa dhaafid u noqonaysa mar kale rasuulku sal ly slm lahaa shan salaadoodoo ilaahay uu ku farad yeelay qofka weysadooda hagaajiya ee wakhtigeeda tukada ee rukuucdeeda iyo khushuucdeedanaba dhammaystiraa waxa alla uu ku yeelanaya inuu u dembi dhaafo waanay u ducaynaysaa salaadaasi markaa wakhtiyaalkii salaada ayuu halkan inooga galay oo ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa salaadu dee wakhti gaara ayaa loo sameeyey qofku xilliguu doono ma tukan karo xilli go-an ayay leedahay oo xilli ka bilaabmaya xillina ku baxayo ku dhammaanaya way dhacdaa dadka qaarkood inay xilligay doonaan iska tukadaan nin baan waa muddo yar daba socdan waar salaada tuko tagsiilu ahaan jiroo dabeedna markii dambe u yidhi waan tukanaya laakiin habeenkii cishaagii markaan soo rabo xumaan is wada raacinayaa buu muddo dhan baan isku haysanay waxaan u malayn sidii inuu ku geeriyooday wuxuu markaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi malakuljibriil ayaa ii imaam noqday buu idhi kacbada agteeda laba jeer wuxuu ii tukiyey buu idhi salaaddii duhur markay cadceeddu iilatay casarna wuxuu ii tukiyey markii shay waliyo iyo ay isleekaadeen maqribna wuxuu ii tukiyey markay cadceeddu dhacday qofka soomanay waa furay cishayna wuxuu tukiyey markii midabkii casaa u baaba'ay salaaddii subaxna wuxuu tukiyey markuu waagu dilaacay ee ninka soomanay cuntadu ka xaaraan noqotay waa xaruma cala saa'imi aطacaam markii ay berri ahayd ayaa haddana wuxuu i tukiyey buu idhi salaadii duhur markay shayga iyo hadhkiisii isleekaadeen markan dambena waa akhirkiisii markaa horena awalkii bay ahayd casarkiina wuxuu tukiyey markoo shaygii hadhkii shayga iyo hadhkiisii laban isku labanlaabmeen maqribna wuxuu tukiyey markuu qofkii soomana afuray cishayna wuxuu tukiyey markii habeenka saddex meelood oo meele tagtay ayuu tukiyey fajarkiina wuxuu tukiyey markuu waagu dilaacay markuu waagu waxaan leeyahay caddaaday ee si fiican wax loo kala gartay markaasa wuxu uhi maa bayna haadayni alwaqtayni waqtun labadaa waqti een ku tukiyey waqti ayaa udhexeeya macnaa waqtigii salaadu labadaas ayuu udhexeeya haddaba aduhru midi duhr weeyaan waa awalu waqtihaa waqtiga duhurna waxa ugu horeeya zawaalu shamsi cadceedda iilashadeeda cadceedda iilashadeedu ay ka iilato samada bartankeeda haddii ay cadceeddu iilato ay xaggan u iilato salaadii duhur waa joogtaa wa aakhiruhu salaada duhur aakhirkiisuna idaa saara dillu kulli shayin milahu markuu shay kasta harhkiisa leekaado bacda dilli zawaali harkaa yara zawaalka la ydhaahna laga soo reebo duhurka waktigiisu wuxuu ka bilaabmaya markay cadceeddu iilato ay xaggaa dhicidda u iilato aakhirkiisuna waa shay kasta iyo harhkiisu markay isleekaadaana waa aakhirkiisii hadday in yari ku korodho waktigiisi wuu baxayaa bacda dili zawaali hayra dili zawaal laakiin waxaa laga soo reebaya buui harka yare zawaalka la yidhaahdo markaa zawaalka ama dilulistiwaana kutubta qaarkood baa ka cabirtee waxa weeye masalan shay kasta oo taagan markay cadceeddu soo baxdo harkiisu dhinacaasuu wada jiraa waxay cadceeddu soo korodhaba harkiisu wuu soo gurmaa marka ay cadceeddu bartanka ay marayso harku si siman ayuu hareeraha u maraa si isleeg buu hareeraha u maraa marka cadadu bartanka ay taagan tahay marka waxa weeye marka shayga iyo harkiisa la isku dhereerinayo waxaa laga jarayaa intaasi nayda istiwaagee dhinac walba ka xigtay qofka ayaa laga jarayaa masalan imanka gambarkaa yaree kale mikrofoonka u yaallo markay cadceeddu korkiisaa taagantahay si siman ayuu hareeraha uga xigaya markaa shaygii iyo isaga marka la isku dhereerinayo waa inaan guntaasun laga jiifinin waa in dhinaciisaa laga jiifiyaa oo laga eegaa marka halkaa laga qiyaasaa walcasru casr weeye waa awal waqtihaa casarka waqtigiisana waxa ugu horeeya aziyaadatu kordhid calaa dili lmithli harkii leekaanshaha markuu in yar ka kordhaa buu awalkii soo gelayaa wa aakhiruhuna fi likhtiyaari akhirkiisuna sidaa la doortay inaan laga dibdhigin ilaa dili lmithlayn waa harka laban laabka wa fi ljawaazi se iska bannaana ilaa guruubi shamsi waa inta cadeedu ka dhacayso wuxuu sheeku uhi casarka waqtigiisa waxa ugu horeeya aziyaadatu calaa dili lmili markuu in yarun ka kordho harkii isleekaanshaha ilan duhurkaa waxa ugu dambeeyey shayga iyo harkiisu markay isleekaadaan in yarun markuu ka kordhaana waa waqtigii casarka awalkiisii wa akhiruhu casarka aakhirkiisuna fil ikhtiyaari sida la doortay inaan laga dambaysin ilaa dililmilayn waa harku markuu labalaab gaadho inaad ka dambaysiin ba wanaagsan wafiljawaasi sia iska banaanna ilaa quruubi shamsi ilaa inta cadadu ka dhacaysana way iska bannaan tahay waxaana wanaagsan dee ama salaadu waxay waajibtaa awal alwaqti bay horta salaadu waajibtaa waqtiga awalkiisa laakiin wujuubkeedaas waxaa la waa wujuub muwasaca waa waajib ballaadhan marka waxa qofka uu leeyahay inuu waktigaa hore ka dibdhigo waktiga dambe uu dibdhigo laakiin waxaa shardiya inuu niyeeyo inuu waktiga dambe tukanayo maxaa yeelay haddii masalan adigoo salaadii dibdhigay hawliya waxbaad ku jirto markaasaa tidhi ilaa shanta ayaad casarka iska tukan bilaaba haddii ay wax kugu yimaadaan ood intaa ka hor dhimato markaa qof dembaabay noqon maysid laakiin haddaad iska mashquusho ood iska wadato oo dabeedna iyadoo waktigii salaadda saacada laga soo wareegay aad saa ku dhimato dee qof aatimo baad noqonaysaayo dib dhigay salaaddii cudurdaarlaan waalmaqribu maqrib weeye waa waktuhaana waaxidun waktigeeduna waa mid wa huwa qurubu shamsi waa cadeeda dhiciddeeda wa aakhiruhuna idaa qaaba shafaqul axmaru marka uu baaba'o midabka casi weeye wuxuu sheekhu uhi maqribka waktigiisu waa waaxid waa mid keliya waana quruubu shamsi waa cadayda dhicitaankeeda waxay raaciyaa nuskhadaha qaarkood wa bimiqdaari maa yu'adan iyo inta laga aadaanayo wayusra alcawra cawradana laga asturayo salaadana laga aqiimayo ilaa shan ragcadoodna laga tukan karayo saddexdii maqribka iyo laba sunno ah inta laga tukan karayo weeye akhirkiisuna waa idaa qaba shafaqu laxmar midabkaa casi markuu baaba'o weeyaan walcishaau cishaayigii weeye wa awalu waqtihaa cishaayigii waqtigeedana waxaa ugu horreeyaa idaa qaba shafaqu laxmar marka uu midabka casi uu baaba'o wa akhiruuna fi likhtiyaari salaa doortay ilaa huluthi leyl habeenka saddex meeloodoo meeli markay tagto ayaa wanaagsan wa fi ljawaasi se iska ilaa tuluuci alfajri haani waaga labaad inta uu ka bilanayo ayay joogaysaa wuxuu sheekhu yihi cishaayiga waktigiisa waxa ugu horeeya markau midabka casi baaba'o ee maqribka ka hadha shaaca cas ee maqribka ka hadha markuu baaba'o salaaddii cishaayi waa joogtaa wa akhiruhu fi likhtiyaar akhirkiisuna waxa weeye sida la doortay ilaa thuluthi leyl habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo ilaa tobanka meelaha weeye in la tukado ayaa wanaagsan wafi ljawaazi zay iska banaanaya ilaa uluuci alfajri thaani waaga labaad laba waabaa jira fajru saadiq iyo fajru lkaadib baa kala jira oo fajru saadiqu kaa runta sheegaya waxa weeye waa ka isaga iftiinkiisu uu faafo way markaa ilaa uluuci alfajri thaani ilaa waagaa labaad uu ka dilaacayo ayuu joogayaa wasubxu subax weeyaan waa wal waktiga subaxa waktigeedana waxaa ugu horeeya uluuculfajri haani fajarka labaad waaga labaad dilaaciisa ayaa u horeeya wa akhiruhu fi likhtiyaar akhirkiisuna sida la doortay ila lisfaari waa ilaa caddaanshaha wa fi ljawaazi se iska banaana ilaa uluuci shamsi ilaa intay cadaadu soo baxaysana waktigiisi wuu iska joogaa kaa wuxuu ka bilaabmaya waktigiisu uluuc alfajri haani waaga dilaaciisa akhirkiisuna waa ila lisfaar ilaa caddaanshaha inta ninkii geedka laga kala garanayo xilliga ay habboonta inaan laga dibdhigin wafiljawaab sida iska banaana ilaa uluuci shamsi waa intay cadceedu ka soo baxayso halkaa wuxuu sheekhu oo inooga baxay awqaaddii salaadu ay lahayd faslun fii shuruudi wujuubiha shuruuddii ay ku waajibaysay salaadu ayuu halkan inooga gelaya shuruudda salaadu waa laba qaybood waxaa la yidhaha shuruud lwujuub iyo shuruud sixa shuruud waxaa loo eegaa qofkii ku waajibayso shuruudna waxaa loo eegaa ansixitaankeeda iyo cidday ka ansaxayso marka halkan shuruuddii waajibitaankeeda cidday ku waajibaysa loo dhigayay ayuu halkan inooga gelayaa wa sharaa'idu wujuubi salaati salaada waajibitaankeeda shardiyaalkeedu halaaatu ashyaa waa saddex shay alislaamu islaamnimo walbuluuqu qaangaar walcaqlu iyo caqli wahuwa takliifu kaas ayaana takliif ah wahuwa xaddu takliif bay qaarkood odhanaya waxau sheeku leeyahay shardiyaalka ay ku waajibto salaadu waa saddex shay waa lix shay oo sheekhu waxa uu inoo tilmaamay saddex ka mid a ka ugu horeeyaa alislaam islaamnimo weeye qofkii aan islaamka ahayn wujuubwujuub yani mudaa'imka la imaatina laga dalbi maayo laakiin islaamnimada iyo dee wixii ku xidhnaa o dhan baa laga wada doonayaa maxaa yeele rasuulku markuu mucaada yeman u dirayey dee wuxu uhi idcuuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu waxaad ugu yeedhaa ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane anna rasuulka ilaahay aan ahay fa inhum aaacuu lidalik hadday ayagu arrintaa kugu adeecaan faaclimuu waxaad ogeysaa ana allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaatin fii kulli yawmin waleyla markay ashahaataan ay islaamaan kadib waxaad u sheegtaa in ilaahay ku faral yeelay shan salaadood habeen iyo maalin la arko marka waa loo ciqaabaya waa loo qabsanaya maalinta qiyaamaha lakin wujuubumuaalaba imika la kaalay ah ayaanu lahayn walbuluuqu qaangaad ayaa isna la shardiyaay kumay waajibin sabigii laakiin weliga waxaa laga doonayaa inuu ilmihiisa mumiiskaa toddoba jir uu salaada ku furo toban jirna uu ku garaaco si uu uga sii caado dhigto si uu uga sii caado dhigto oo ula sii qabsado haddii uu dee toddoba ka hor uu mumiis ku noqdana dee waxaba habboon in halkaa lagu faro maxaa yeelay waxaa ansaxday oo sugan oo kutubta oo dhammi ay wada tilmaamaan saxaabi yaro camar binu salime la odhan jiray ayaa wuxuu u imaamahaa tolkii isagoo lix jir ama toddoba jir ah lix jir iyo toddoba jir ba waa lagu tilmaamaa wuxuu rasuulku yidhi qoomka waxaa tukanaya ka qur-aanka ugu yaqaana dabeedna qoladaasaa is eegeegayoo kaa yar baa ugu qur-aan batay waxaana la yidhi wuxuu ugu qur-aan batay meelaha safarada madiine iyo dhulkaa ka yimaada ayuu isu taagi jirayoo qur aankaa ay akriyayaanbuu ka xifdihi jire u ka qabqabsan jiray dabeetana markii ay is-hagaageen ee inankaa yare lix jirka ahi uu ugu qur-aanka batay isagii baa dabeedna tukiyey oo imaamka u ahaa xataa dee waxaynu garan karnaa ilmo yaroo iska daba jeexjeexan buu ahaayo dumarka iyo ragguna berigaa hore may kala lahayn masaajidkoodu mun kala xidhnayn dumarkuna xaggaa bay istaagi jireen yarkii bay arkeen oo dumarkii ay dabadiisa iska dildilaacsan tahay dumarkuna adiyo goor wax ka asturaa jecelo dabeedna waxay dheen waaruu canna ista imaamku raggii bay ku dhaheen waar imaamkiinaa dabadiisa naga qariya dabeedna mare khamiis baa laysoo iibiyey buu yidhi oo maalintaa maalinaan kaga farax badnaay dumarkaasi hadalkaasaa yidhaahdeen ma jirti may jirin bui de khamiis dhan ku helay marka haddii uu dee iminka dadku afar jir iyo shan jir baabay ku caqleeyeysanayaane dee in salaada lagu fara waa mid loo baahan yahay mid kalena walaalayaal waan ku darayaa middaasi waxa weeye in ciyaalka masaajidda laga eriyaa ma habboona masaajidda way soo geli jireen rasuulka oo khudbaynaya ayay xasan iyo xusein usoo gelayeen markaasuu mimberka isla taagayay uu qaadayey xaramka waa taa aragteen ama haddaad tifiyada ka egtaan sidaas ayay u dhex qaadayaan oo iyadoo la tukanayay ku ciyaarayaan oo is eryanayaan innagana waxaad moodaa tuug in la eryanayo masalan yaryarkaa sida loogu qaylinayo markay masaajida soo galaan waxaad moodaa intuu kaba qaatay oo kale loo loo loo eryayo markaa walaalayaal carruurta waa in wax loo sheegaa oo lagu barbariyo oo gurigoodana lagu soo tarbiyeeyaa oo lagu soo sheegaa aadaabta masaajidka masaajidkana waa inaan laga eriyine ayaana wax loogu sheegaa xagga safka dee waxay kala leeyihiin mudnaanshay kale leeyihiin oo ragga waaweynba ugu horraynayo yaryarkaa kusii xigiyo dumarka kusii dambaynaya marka tartiibta xataa la eegaya waa markaanay soo kala horaynin hadduu odaygii iska habsaamo yararka iska sii galeen waa qasbi waa dhac dhaca malaaigka geeliya unba taqaanaan iyo gawaadhida iyo waa dhac weeye ilmaha yar la qasbiyey oo la dhacay marka dibadda loosii tuuro weliba waxaa dhacdaa kanaa laga saaraya safkan dabaa loo sii dhiiba kaasina ka kale u sii dhiibaya kaasina qaar baa aragta dabadda looga saaray siduu midba mid usii dhiibayay masaajidkii oo buuxa ka looma baahno walaalayaal markaa qaangaar baa iyana salaada u shardiya walcaqlu caqli ayaa isna la shardiyaayay kii waalaa isagana salaadi kumay waajibin maxaa yidhi rufica alqalamu can alaaa rasuulku wuxu uhi qalimka waxaa laga kor yeelay saddex can inaa'im xataa yastayqid kii hurday ilaa inta uu ka baraarugayo wa can isabiyi xataa yaxtalim iyo kii yaraa inta uu ka qaangaarayo wa can ilmajnuuni xataa yacqil iyo kii waalaa inta uu ka caqliyaysanayo waa marfuucu lqalam bimacnaa qalamkii ciqaabka iyo qalamkii sawaabka ayaa laga kor yeelay weeyaane xagga dee waxay geystaan waa madmuun weeyaan isagu waa la magdhabaya wa huwa takliifu waana haddaba xaddu takliifku waa kaa wa huwa damiirku wuxuu noqonaya buluuq iyo caqliga iyagoo dee laba ah ayaa haddana madkuur ahaan buu ugu noqonaya wa huwa kaa la soo sheegay ee caqliga iyo qaangaarka xaddu takliif waa xadka qofka lagu mashaqeeyo xadka qofka lagu mashaqeeye wax lagu saaro weeye haddii aanu qaan gaadhin ama aanu caqli lahayn mukallaf maaha baa la yidhaha qof wax la saaray maaha saddexda xadina waxa weeye kaafraad waxa weeye niqaaul marati can alxayd wanifaas ruuxii dumaraha waa inaanay dhiigga xaydka iyo ka nifaaski midnaba aanay lahayn haddii ay labadaa dhiig midnaba leedahay kumay waajibin salaadi kana ansixi mayso waxa kaley ku daraan culimadu oo taa islaamnimada un ku dhow buluuqu dacwa dee waa in dacwaddu ay gaadhaa iyo diintu haddaanay gaadhinba oon meel wax lagu sheegayaba aanu arag kaana ku waajimi mayso waxaa kalay raaciyaan ay lix kaga dhigaan saliim alxawaas qof dareemayaashiisu ay bad qabaan waa inuu yahay hadduu indhala-aan iyo dhegala-aan kusoo dhasho waxba kuma waajibin bu waa hayru mukallaf waayo si alla si wax loogu sheegaa ban jirin hadduu qofku indhaha leeyaho lakin uu dhagalaayay dee waa la tusayaa waxbuu bartaa hadduu indhala iyo laakiin dhaga qabana dee waxbuu maqlaa laakiin hadday labaduba isu raacaan dee waxa weeyaan waa dembi marka waa lixdaa ayay noqonayaan shuruudda waajibitaanka salaada faslun fi salawaati almasnuunati waalrawaatib salaadihii sunnaha ahaa iyo sunnayaasha rawaatibta la yidhaahdo ayuu halkan inooga gelaya waasalawaatu lmasnuunatu salaadaha la sunneeyey hamsun waa shan bimacnaa salaadaha sunnahay aadka usii adag sunnana waadba u badan yihiin dee nimankii sheekha kitaabka ka codsaday in baa yidhi noo koobkoobo wax walba tiro yar noogu sheeg bay yidhahdeen alciidaan markaa waxaa ugu horeeya labada ciidood waa sunni weliba aada u adag ciidulfitriga iyo ciiduladxada walkusufaan labada madoobaad dayax madoobaadka iyo cadceed madoobaadka salaadooda walistisqaa iyo roob doonta waxa weeyaan salaado la adkeeye wasunanu haddaba sunayaasha altaabicatu lilfaraa'idi ee faralyaalka raacsane sabcata cashara ragcatan toddobiyo toban ragcadood weeye waa rawaatib baa la yidhahdayoo waa sunayaasha salaadaha raaca faralka raaca ragcata alfajri ragcata alfajri fajarka labadiisa ragcadood waa arbacun qabla duhri iyo afar duhurka ka horeeya wa ragcataani bacdahu laba ragcadood duhurka ka dambeeya wa arbacun qabla alcasri afar casrka ka horeeya wa ragcataani bacda almaqribi laba ragcadood maqribka ka dambeeya wa halaaun bacda alcishaai iyo saddex cishaayiga ka dambeeya yuutiru biwaaxidatin minhuma mid ka mida uu witri ka dhiganayo haddii aanu habeenkii cibaadaysanayn oanu kacaynin markaa ilaa labaatan ayay gaadhaan waxa markaa ka mid ee kusoo biiraya un halkaa wa ragcataani bacdahu duhurkayna yidhi laba ragcadoodoo kale ayaa ku biiraya maqribkana laba ragcadood ayaa isna ka horeynaya cishaaygana laba ragcadood ayaa isna ka horeynaya laakiin inta mu-akadkaahee la adkeeya aadka u wanaagsan qofku inuu ilaaliyaa waxa weeye waa toban sunnaha rawaatibta ay waxay u qaybsaa mu-akad iyo hayru mu-akad qaar la adkeeyey qaar aan la adkaynin mu-akadku waa tobanoo labada ragcadood ee subaxa ka horeeya oo aada loo adkeeyey oo rasuulku uu yidhi adduunyada iyo waxa ku dhex jiraba labada ragcadood baan ayaan ka jeclahay oo xataa haddii uu mararka qaarkood waa beriisto wuu ka horraysiin jiray iyo labada ragcadood duhur ka horreeya laba ka dambeeya iyo laba maqribka ka dambeeya laba cishaaya ka dambeeya maxaa yeelay ibnu cumar ba wuxuui xafidtu min rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxaan ka xifdiyey buu ihi toban ragcadood markaasuu sheegay labada ragcadood duhurka ka horreeya labada ka dambeeya labada maqribka ka dambeeyuu gurigiisa ku tukan jiray iyo laba cishaaya ka dambeeyuu guriga ku tukan jiray iyo laba subaxa ka horeeya inta kalena ayaguna waa hayru muakad bay noqonayaan waxaa kaloo rasuulku uhi man xaafada calaa arbaci ragcatin qabla duhri qofka ilaaliya afar ragcadood duhriga ka horeeya wa arbacin bacdaha iyo afar ka dambeeya xaramahu llahu cala annaar ilaahay naarta uu ka xaaraam yeelay qofka sideedaa ilaaliya afarta casra ka horeeya wuxu raxima allahu imraan sallaa qabla alcasri arbacan allah u naxariisto qofka tukaday casrka ka hor afar qofka tukaday allah u naxariisto salluu qabla almaqribi ragcatayn salluu qabla almaqribi maqribee ka hor tukada maqrib innaga waa sunna aanay noogu jirin soomaalidu sunnaha maqribka ma taqaano tukada maqribka ka hor tukada maqribka saddex jeer buu yidhi amar ku bixiyey markii dambuu dabeedna si aan loo moodin waajib liman shaa qofkii doonaa ha tukado saxaabadana waxaa la yidhi marka la aadaamo maqribka ayaa mid waliba tiir isagoo sutro ka dhiganaya ayuu u dhaqaaqi jiray markaasaa qofka qariibka ah ee hadda soo galay wuxuu moodi jiray in salaaddii maqribba la tukaday oo sunnihii ka dambeeyey ay tahay wa halaaثu nawaafilo saddex sunnayaal mu'akadaatun waa la adkeeyey salaatuleyli midi waxa weeye salaada habeenkii waa mu'akado waa la adkeeyey xana afdalu salaati bacda alfariidati salaatuleyli waxaa ugu fadli badan salaad faralka dabadii salaada habeenkii ayaa ugu fadli badan ayaa rasuulku sala la alay slm allah ina karsiiyeen eh, xadiid kalena wuxuu rasuulku sala allahu alay slam ku yidhi yanzil allahu tacaala ilaa samaa'i dunya kula laylatin habeen kasta ilaahay wuxuu u soo degaa soo degid isaga u cunanta u gaara oo aan kale la mid ahayn ayuu samaau dunyaha usoo degaa kula laylatin xataa yumdii xiina yumdii hulusu leyli alawal habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo meel markay tagto wuxuu dabeedna yidhaha ana almelik man da aladii yadcunii faastajiiba lahu yaa ibaryaya anugu boqorkii baan ahaye ee aan ajiiba man da aladii yas'alunii faucdiyahu yaa wax weydiisanayee aan siiyaa man da ladii yastakfiru lii faakfira lahu yaa dembi dhaaf weydiisanaye aanu dembi dhaafaa markaa ilaahay sidaas ayuu qofkii xilligaa cibaadaysanaye hadduu ilaahay baryay inuu dhaafaya haddii uu markaa wax weydiisanayena ilaahay uu siinaya wa salaatu duxaa iyo salaada barqadana ayana aada bay mu-akad u tahay salaada barqada ee salaatu duxada la yidhaahdaa maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi laba ragcadood baa ugu yar ilaa siddeed ragcadoodna way ugu badan yihiin rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi xubin kasta oo idinka ka ahaatay sadaqa ayaa lagu leeyahay markaa saddex boqol iyo lixdan xubnood ayaanu ku tilmaamay wuxuu rasuulku markaa yidhi waxaana kaaga filan oo sadaqada xubnahaaga ilaahay kuu badbaadiyey kuu gudaysaa ragcataani cumaa min adduxa laba ragcadood oo qofku barqada uu tukado oo salaatu duxaa ayaa kaga filan buuri sadaqadii laga doonayey waa salaatu taraawiix ka saddexaadna waxa weeye waa salaada taraawiixda ee iyadana la tukado rabadaantii qiyaamu ramadaan waa la yidhaahdaa markaa culimmadu waxay u badan yihiin tiradeedana labaatankaa ragcadood ayay u badan yihiin oy tukadaan culimmo fara badan oo ayaguna tilmaamay koob iyo toban rasuulku inaanu ka badin jirin ayaa iyagana jirta oo koob iyo tobankaas ugu gaya laakiin waxay isku waafaqsan yihiin salaada qira salaadoo qiradeeda la dheereeyo iyo ragcaadka oo la badiyo waxaa fadli badan qiradoo la dheereeyo macnaha laba ragcadood oo aada qiro dheer ku tukato akhrin dheera in badan aad taagnaatood qur-aan badan akhrisato iyo soddon ragcadood waxaa ka fadli ood mar qura aada iyaga ka wada baxdo waxaa ka fadli badan labadaa ragcadoodee aada qirada dheer ku tukatay markaa koob iyo toban la dheeraysa ayaa ka fadli badan labaatan la dedejiyo mid kalena waan idin xasuusinaya waxa dhacda yacni siiba in badan dhici jirtay imikadana masaajidda qaarkood ka dhacda salaada taraawiixda aad baa loo dedejiyaa masaajidda qaarkood waa macruufo waa la yaqaanaa labaatanka ragcadoodba waxaa lagaga baxayaa wax malaha toban daqiiqo ka yar oo bisinka inta la dedejiyo faatixada la dedejiyo la raacinaya markaasaan wax xasilooni ah oo loo samaynaya salaadda aani jirin xasiloonida salaadda in lagu sameeyo oo rukuucda lagu xasilo oo katoosideeda lagu xasilo oo sujuudda lagu xasilo oo fadhiga udhexeeya labadisood lagu xasilaana salaada faralkaa iyo salaada sunnahaaba waa madluub bay utahay waa loo doonayaa meel alla meelay ku taalo salaada taraawiixda sidaa ha loo fudaydina ma jirto salaadna maaha waa ciyaar marka qaabka ay tahay waa ciyaar weeye ee salaad ma noqonayso maxaa yidhi rasuulku sala allahu alay slam nin saxaabiya ah oo tukaday khalad ibnu raafici baa la odhan jiray intuu tukaday ayuu rasuulka salaamay markaasaa rasuulku ku yidhi irjic fasalli fa lam tusalli intuu salaantii ka qaaday waar orodoo noqo oo tuko waxba maa tukanini ninkii waa soo tukayay haddana mar labaad buu kusoo noqdo wuu salaamay intuu rasuulkii salaamtii ka qaaday haddana wuxuu ku yihi irjic fasalli fainaka lam tusalli war oodoo noqoo soo tuka waxba maa tukan mar saddexaadkiibu haddana sidii samey sidiisi leeg buu rasuulku ku yidhi dabeedna wuxuu markii dambeeyey ya rasuul rasuulallah sidaasaan ahayn garan maayo ibar buu yidhi markaasaa rasuulku weysadii uga bilaabay uu yihi qiblada qaabil dabeetana markaad baaro allahu akbar dheh dabeetana faatixada akri wixii kale ku fududaada akri xasiloonida ayuu mid walba markaa ugu daray ninkaa waxaa la sheegay annahu kaana yusricu fi salaa riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen inuu yar dedejinayey degdeg ku jiray isagoo sidaa u dedejiyey rasuulku wuxuu yihi waxba maa tukanin irjic fasalli fa innaka lam tusalli muu odhanin xataa maad wanaajinin wax alla waxaad tukatay ma jirta buu yidhi marka salaada sidaa loo dedejiyo imika masaajida qaarkood dee way iska caadi intan surdaan yara gaaban iyo qulhulaan la iskaga tukanayaa way iska cadi laakiin masaajidda qaar baa jiro macruuf oo la yaqaano degdegaa ku tukada oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar oo hadda aad moodaysaa gacantaa aanay aanay ka dhicin sujuuddii iyo rukuucdii iyo katoositaankeedii markaa waa in la iska jiraa taas salaad ma ahayn wa salaatu taraawiix faslun fii shuruudi salaati halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa shuruuddii salaada oo sootaynu shuruudu salaa horena soo marray taasi waxay shuruud ulwujuub tanna waxaa la shuruud sixa waa sharaa'idu salaati salaada shardiyaalkeeda qabla dukhuuli fiiha intaan la gudagelin intaan la gudagelin shuruuddeedu khamsatu ashya waa shan shay inta aanad salaada gudagelin shardiyaalka laga rabaa waa shan shay tahaaratl acdaa waa inay xubnaha qofku ka daahir yihiin min alxadai waannajisi xada iyo nijaasba waa inay ka daahir yihiin bimacnaa qofkii waa inaanu dee wayse la'ayn oo aanu jinaabo lahayn xadadku waa kaa gabadhii aanay caadooyinkii aanay lahayn wax nijaaso jirkiisaasi uu leeyahayna aanu jirin laa yaqbal salaatan bigayri uhuur ilaahay ma aqbalo khuduu ziinatakum cinda kulli masjid yaa bani aadam khuduu ziinatakum cinda kulli masjid bimacnaa maryihiina qaata wey marka waa inuu qofku taa ka daahir yahay wa satru lcawrati bilibaasin aahir waa in cawradana la asturaayo bilibaasin bimalbuusin daahirin wax daahira waa inu cawradii qofku ku asturaa cawradii waa inuu asturaa wuxuu ku asturayaana waa inuu yahay wax daahir ah wixii nijaasta ahaa ayada maya walwuquufu calaa makaanin daahirin meel daahirana waa inuu istaagaa qofki meel nijaasana salaadi ku ansixi mayso waalcilmu bidukhuuli lwaqti waqtigii salaadu inuu galayna waa inuu og yahay waistiqbaaluqiblati qibladana waa inuu qaabilaa waa shantaa waa in xubnihii qofka horta wayse la-aan iyo nijaaso wayna ka daahir yihiin waa inuu cawradiisii qofka asturtaa asturtaayo xundhurta iyo labada low intii udhexaysaya oo maryo daahira uu ku asturaa waa inuu meel daahira istaagaa midda labaad waa inuu og yahay waktigii salaadu inuu soo galay ina salaata kaanat cala almuminiina kitaaban mawquutaa wakti bay lahayd haddaad habeenkii intaad soo baraarugto ad tiraa salaadii subax baan tukanaya kama ansaxayso ee waa inaad og si yaqiina in waktigii salaaddu usoo galay waistiqbaalu lqibla qibladana waa inaad u jeestay fawalli wajhaka shatr almasjid alxaraam xaggaa in loo jeesto weeye haddaba dee markii la helayo markii la helayo waxaan oo dhan masalan qofku waxaa jira mid leeya faaqidu tahuurayn hadduu biyo iyo wax kalaba waayo oo masalan wax alla wuxuu ku gebagabaystana waa waayey biyana waa waayey farqigi tahurayn baa la yidhaha qofkaasi wuu iska tukanayaa dee cawurada asturideedii hadduu wuxuu ku asturaba waayey ama wixii bay ka nijaasoobeena dee isagoo muruxuu tukan walwuquuf calaa makaanin daahirin baynu dhe meeshaba hadduu maqsin yar qofku ku xidhan yahay oo dabeetana kaadidii laysku sii wada daayo meeshuu isla wada nijaasowdo iyadana waxay yidhahdeen culimmadu wuxuu ka ilaalinayaa uun inuu wejiga saaro meeshaa meeshaa nijaasta ah sujuudin buu ishaaraya inta kalena saasuu ku wadaya waxaynu halkaa ka fahmaynaa salaadu inaan wax lagaaga dhaafaya aanay jirin wax cudurdaaroo ay leedahay cudurdaar keliya waxay leedahay ama nisyaan waa qofka oo seexda ama isagu ilaawa cudurdaar intaasun bay leedahay wax kaloo se cudurdaar u noqonaya qofka inta caqligiisa uu joogo ma jiro inta caqligiisa uu joogo qofku wax kala garanayo salaadii waa laga doonayaa siduu u tukanayana ilaahay buu sheego dee waxaa la faray hadduu waayo laanteed buu ku tukanayaa oo salaaddii iyo cibaadada ay kaga ansaxayaan waistiqbaalu lqibla waa inuu qofku qibladana qaabila ay ujeedeeda ujeestaa wayajuusu waxa bannaan listiqbaali qiblada qaabilideedii inuu ka tagaa way bannaantay fii xaalatayni laba xaaladood ayuu qofku ka tegi karaa qiblada qaabilitaankeedii fii shiddati alkhawf markay cabsi darani ay jirto cabsi daran oo dee weliba xalaali markay jirto ayada qofka qibladii waa ka tegaya oo ilahay wuxu uhi xaafidu cala asalawaati wasalaati lwusaa waqumuu lilahi qaanitiin fain khiftum frijaalan aw rugbaanan markaa haddii la isku qaldamo dee markaa oo la baqdo ayadoo la soconaya iyadoo wax la fushan yaba waa la tukanaya wuxuu ibnu cumar mustaqbil qibla waqayr mustaqbiliha ayagoo qiblada loo jeedo iyo iyadoon loo jeedin ayaa lagu tukanayaa siyo marka dagaal dee xalaal ahoo kale lagu jiro isagoo qofku qiblada ujeediy isagoon ujeediniy isagoo soconaya isagoo wax fushanba waa u tukanaya taasi waa taa wa fi naafilati fi safar cala araaxila safarka dhexdiisa qofkii isna sunaysanaya salaadii sunna ahayd ee safarka dhexdiisa ahayd ee cala raaxila weliba gaadiidka dushiisa aad ku sunaysanaysid dee berigaa hore waxbaa la fuuli jiray awriya waxbaa la fuuli jiray iminkana dee gawaadhida iyo waxaasunbaa lamid ahe taa ayana markuu qofku ku sunaysanayo salaaddii sunaha faralkeedii waxaa la doonaya in laysu taago dee caadi loo tukado laakiin salaada sunnaha ah waxaa lagu baneeyey inaad ama gaadhigii ama awrkii aada fuushanayd aad ku dul tukatay isagoo halkuu kuula jeedaba aada u jeedo fi naafilati fi safari cala araaxila maxaa yeelay caamir ibnu rabiica ayaa wuxu uhi rasuulka inaan arko raaxiladiisii ku tukanaya xayu tawajahat bihi meeshay ula jeesatay yuumii bira'si waana ishaarayay salaada faralkaana sidaa muu samaynaynin salaada faralkaa waa uu degdegayey waa dhulka ayuu ugu daadegayey halkaa sheekhu fii shiddati alkhawfi dee waa cabsi oo dhan iyo wax kastoo markaa kadise ah oo qofka ku yimaada oo dee salaadiina aanu uga uga bixi maayo wixiina uu qabsanayo inuu qabsaanay laga maarmaan u tahay mislaan adigoo tukanayo kale dee hadduu tuukabahaagii koor yaallay qaato oo iskala dhaqaajiyo adoo salaadaadii ku jirin baad ka daba dhaqaaqio waad ka soo dhigan markaad ka soo dhigato ayuun baad halkaa ku dhammaystiraanaysaa salaadaadi iyadoonay ka aanad ka bixin laakiin waa haddii aanad hadlin haddaad se dhuranto salaaddii way kaa jabaysaa waxay noqonaysaa inaad istinaaf ku samayso oo aad dib u soo cusboonaysiiso marka adigoon hadlin baad ka daba dhaqaaqaysaa intaad ka dhufato inbaad halkaagaa dhiganaysa ad ku dhamaystiranaysa waxba halkii aad ka timi ku noqon maysid halka aad marayso ayuunbaad ku dhamaystiranaysaa wallahu aclam